dabool xadiidka laba kun lix boqol iyo waa qofka ragga ah dumarka ayaga maya caadi xijaabkooda sidii ayuu ahaanaya baabka laba kun lix boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alay ramat abarna abulashca abulashcad wa axmed ibn miqdaam saduuqun saaxibu xadiid qaala xadaanaa yaziid ibnu zurc waa iqatu tabt qaala xadaanaa ayuuba annaafic ayuub ibn abi tamimta sakhtiyaaniwa can naafic cabdillahi bni cumar an cumar radi allahu tacala anhuma qala bd llahi bn cumar naada الnabiya nebiga waxau u dhawaaqay sal sl rajul baa u dhawaaqay rajulku waa waxaa weeyaan faacilkii oo la dib mariyey annebiyana waa mafcuulkii fa qaala wuxuu yidhi maa nalbasu maxaan xihanaynaa idaa goortii axramna markaan xarmanno oon xajkaan xihana maxaan xihannaa qaala wuxuu yidhi laa talbasi alqamiisa shaati ama qamiisa xidhanin wala alcimaamata cimaamadana xidhanin maxalushaahidku halka iyada wala saraawiila sarwaalna xidhanin wala alburnusa dharka madaxiisa iyo shaarkiisa ay isku talan yihiin ha xiranin walaa lkhufayn laba khufoodna xiranin ilaa an laa tajida inaadan helin naclayn laba kabood fain lam tajid inaclayni laba kabood dii aadan heli karin famaa duuna alkacbayni labada hanqow wixii ka hooseeya ha kuu jooga khufka oo wixii ka korreya halaga jaro weeyaan xadiid laba kun lix boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasi abarna abuashcaf أحمد بن مقدام وصدوق صاحب الحديث قال حدثنا يزيد بن زريع وثقة ثبت قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون وثقة فقيه ثبت ثبت فاضل وثقة ثبت فاضل ابن عون عبد الله بن عون عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قالوا نادى النبي النبي وحو دواقي رجل با دواقي فقالوا هرمانا لبس معنا من إذا حرمنا قرتا حرمنه قالوا وحي لا تلبس القميص قميص حرنه دوان ولا العمائم عمامنا هو دوان wala baranisa burnuskana ha u dhowaanin waa koofida iyo shaarka isku taran ama khamiiska isku taran oo jaakeedyadan hadda koofida oo kale wala saraawiilaat sarwaalyaalna ha u dhowaanin wala khifaafa ha u dhowaanin ilaa an yakuuna inuu ahaado ilaa an laa yakuuna inuusan halka ahaanin nicaalun kaba fain lam yakun nicaalun haddii kaba ay meesha oolin fa khufayni laba qof duuna alkacbayni labadan qawya wixii ka hooseeye kuu gaari ayaa lagu eh, xajina weyaan oo ixraamka loo xihanaya walaa hawban marana lama xihanayo masbuuqan ee la kariyey karis ah biwarasin haruud aw zacfaraanin zacfaraan aw masahu ama uu taabtay warsun waras uu taabtay aw zacfaraanu zacfaraan uu taabtay looma dhowaanaayo saasuu nabigeen leh sala allahu calayhi waali wasalam baabunahire marka maxalushaahidka xagey tahay maxalushaahidka waxaa weeyaan wala alcamaa'ima weeyaan wala alcamaa'ima imaamku marka wuxuu rabaa inuu xugun kasta baab gooni u sameeyo xukunkaas inuu baab goor isma ayuu rabaa aleh raxmatullah si aad adiga aad fiqigaad halkan ugu qaadato oo xadiidka meel kale ugu barbaarin baabu nahyi rabilskareb ayuu baabkan u baab yahay can lubsi lkhufayn laba qof in la xirto fi lixraami xaaladda ixraamka lagu jira in la xirto in lasu diido laakiin haddii labada qof aad laga gooyay inta labadan qabo ka hoosayso ishkaal ma lahan sidaa weeyaan xadiidka laba kun lix boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي عليه أخبرنا هناد بن سري أبو سري وثقة ثبت عن ابن أبي زائدة ويحيى بن زكريا زحيى بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وثقة متقن قال أنبانا عبيد الله ابن عمر العمري وثقة ثبت عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر سمعت النبي نبينا كما قال صلى الله عليه وسلم يقول سولا لا تلبسوا ححرانين في الإحرام حل قاد إحرام كأد كجرتان القميص ححران القميص ولا السراويلات سروالين ححرانين ولا العمائم عمامات ححرانين wala baraanisa burnusna xiranina wala khifaafa khufna xirana saasuu nabig yihi sal allahu calayhi waali wasalam marka maxalushaahidka maxay tahay wala alkhifaaf khufyaalna hoo dhowaanina sidaa weeyaan ilaa qof daruuro ay ku qasabta waa gooni baabu ruqsa rusa ayuu baabkan u baab yahay fii lubsi اkhufayni labada qof in loo xirta fi lixraami ixraamka liman u xirta laa yajidu aanan helaynin naclayn laba kabood in loo ogol yahay iyuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun lix boqol iyo iyo sagaal iyo todobaatanaad waa xadiis saxiixun saxiixun duuna waliyaqطachumaa fa shaad qacigaas iyo goyntaas soo aroortay waa shaad weeyaan eh, laakiin khuuftaa kala duwan qof waxaa jira anqawiyada ka hoosey u samaysan qaala samictu qaala akhbaranaa ismaaciil ibn mascuud wa iqatun xaafi ismaaciil mascuud aljaxdari wa qaala xadaana yaziid ibn zurayc wa iqatun tabt qaala ambana ayuub can camr ibni diinaar wa iqatun tabt can jaabir ibni zayd eh, alazdi iqatun aqiih can ibni cabaasin radi allahu taca anuma qala uu yhi samictu rasul lah baa ka maqlay sal slm ql isagoo le idaa lam yajid qofka hadduusan helin izaaran hoos wuxuu ka xirto oo maradii hoos laga xirnay haduusan heli karin falyalbasi saraawiila sarwaalaha xirto ama sarwaal ha xirto wain lam yajid annaclayn laba koo haduusan heli karin falyalbas ilkhufayn ha xirta walyaqطacahumaa ha ka jara asfala min alkacbayn labadan qowi wax ka hooseeyo saas ayuu yidhi weeyaan laakiin qacigaas isaga ah in laga hadlo ka lafdi ahaan inuu udiidaa mooyane ka xugun ahaan waa waxaa weyaan wixii qobyada ka hooseya baa la rabaa inuu noqdo qofka xadiidka laba kun ama baabka sideed iyo soddonaad qacuhumaa asfala min alkacbayn baabu qacihima goyn la gooy labada qof asfala min alkacbayn ayuu baabkan u baabiyay xadidka laba kun lix boqol iyo iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qala alimamu nas xbana yacqub bn ibrahim adowraqi wa iqatun xaafid qala xadana hushey bn bashiir alwasdi wa iqatun habtun yursil ydlis qaala anbani bn cawn cbdlah bn cawn wahiqatu habt can naafic bni cumar radi allahu tacala anuma qala wuxuu yihi can nebi nabig xukun sal sl qala nabigen wuxuu yidhi idaa lam yajid ilmuxrimu qofku muxrim duusan heli karin anna calayn laba kabood duusan heli karin falyalbas ilkhufayn labada khuf ha xirto walyaqtachumaa ha ka jara asfala min alkacbayn labadan qayood wixii ka hooseeya eh, ha gaarsiiyo oo inta kor ka jaro weyaan qaciga marka hore oo shaadka u lahaa ka riwaaye ahaan ay shaad u ahayd ood wariyey waxaa weeyaan ismaaciil ibn mascuud aljaxdari iyo ariiqan ayaa shuduudka halkaasu ka yimid shuduudka halkaas ayuu ka yimid weyaan oo cabdullaahi ibn cabaas ayaana eh, wariyey laakiin kan ibni cumar qaciga waa saxiix weyaan marka ka lafdi ahaan iyo ka waxaa laga hadlayaa ka sanad ahaan baa laga hadlayaa eh, ee lagama hadlaayo ka lafdi ahaan amaba ka matni ahaan lagama hadlaayo matniga qaciga wuu soo arooray ujeedaan waaya baabu nahi reebilskraabiyo baabkan u baabiya can an talbasa inay xirata almuxrimatu haweenayda muxrimadda ah alqufaazayn labada glofs amaba labada gacmood marada la gashto inay gacmaha gashato in loo diido marka ay muxrim tahay ayuu baabkan u baabiya xadidka laba kun lix boqol iyo kow iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasi aln abarna sayd ibn slm rasiwa iqatun qaala anba'ana cabdullahi mubaarak waa imaamkii can muusa ibni cuqbata waa iqatun habt waa imaam fi lmakhaazi annaafic can bni cumar radi allahu ta anuma ana rajulan inbaqaam istaagay faqala wuxuu ya rasul rasuulka allow maada ta'muruna maxaadna faraysaa an nalbas inaan xirano min ahiyaabi dharka fi lixraami xaaladda ixraamkaan ku sugannahay faqala rasul uu yh sl slm laa talbasuu ha xihranina alqumuusa qamiisyaal ha xihranina wala saraawiilaad sarwaalana ha xihranina wala alkhifaaf khufyaalha ha xihranina ilaa an yakuuna inuu ahaado rajulu lahu naclaan maxaa idin qoran ilaa an yakuuna rajulu lahu naclaani wax kale sheega ilaa an yakuuna rajulu lahu naclaan ya lahu lahu naclaani ma idin qoran laysa waa iga qoranta laysa ku qoran keenaan hubinne keen khayr lagsi hoos muxuu dhahay meeshaan waa halawd soo ma jeed sheekadaa sheeko kalay noqota aw ilaa an yakuuna rajulu laysa lahu naclaan waatan marka halkan waa laysa lahu naclaan meeshaan waa khayr lagsiiya baaraka allah fiik haddii kale waan wareeri lahayn ilaa an yakuuna inuu ahaado rajulun rajul laysa lahu uusan u ahaanin laysa isinkeedii waxaa weeyaan waa naclaani khabarkeediina muqadam waa lahu jaaro majruurkaas iyo tacaluqooda isku xihan ilaa an yakuuna inuu ahaado rajulu nin laysa uusan u lahu isaga naclaan laba kabood falyalbasa hirta alkhufayn laba qofa xirto asfala min alkacbayni kuwaas oo hanqowyada ka hooseeyo walaa yalbas yuusan xiranin shayan shay min ahiyaabi dhar ah masahu u taabtay azacfaraanu zacfaraan wala alwarsu iyo haruud walaa tantaqib almar'atu haweenayd yaynan indhaxiranin indhashareeranin alxaraamu ee muxrimadda ah walaa nalbas walaa talbas walaa talbas alqufaazayn goloofyada gacmaha la gashtanaya xiranin saasuu nabigeen sala allahu calayhi waaali wasalam التلبيd عند الإحرام baaب التلبيd تلبيd ayuu baabkan u baab yahay cinda الإحrاami xiliga إحrاamka la samayna in timaha faslin iyo wax la mid ah oo timaha dhejina in la marsado markaad إحraamka xiranayso inaad arrinkaa samayso inay bannaan tahay ayaa baabkan u baab yahay تلبيidka waxaa la yihahdaa wa an yujcala an yajcala fii شhacrihi شhayئa naxw اsamq xanjada oo kale wax ah ayaa lagu muxuuaha timaha laqabasiina faslinta o kale wax aday timaha dhejina maxaa loo yeelaa timaha si ay isugu dhagaan arrinkaas laba arrimood ayaa waxaa weeyaan laga faa'iidi tan koobaad inay timaha kala tagaan ay timaha ay raafraaf kaa noqdaan ay kaa qaabdarnaadaan ilan markaad safar ku jirto sawiliib safar culus noocaasa markaas shanle iyo dhaqid iyo howlo ma awoodi kartid qodoba qodobkaas weliba xilliga hore khaasatan oo muddo la laweyn jiray oo biyana ayna jirin sagaal maalmooda laga yaaba in meeshii loo socdo faa'iidada labaadna waxaa weeyaan maadaama qubays badan uusan jirin timaha inay qumal iyo injir iyo waxnaas inay ay gasho ayaa laga yaabaya oo wax ku dhashaan waana dhacdaa duurka iyo dadka dhibaysan iyo dadka meelaha qabayska badan aan lahayn aad ba u jiraa dalalka baa ku kala darnaadeene dalkan hadda kenya on joogna taqriiban waa inaad aragto qof injir lah waa naadir aad buu yari bikhilaaf hadda etoobiya oo kale markaad tagto waxaa weeyaan aad buu ugu badan yihi aad waa kala duwan yihin marka ma ma bii'ada ayaa noocaasu bii ahaan miya mise waa wax la xiriira waxyaabahan nadaafadda ku xihan ma naqaano maxaad umanaynaysaa khiyaaray ya sheekh xagga <laughs> nadaafadda waa nadaafaddaa laga yaabaa ya sheekh biada biadana waa laga yaaba ayadna biadana waa laga yaaba lanna halkaanba kuwa nadaafad xun way joogaan way tuuran yihin maca daalika waa naadir ya sheekh inta meeshaan soomaliya gorma sax kolley meeshaan madaxa la huurina may tahay iyo muxuu ahaa meeshaan qoraxda aan lahayn ha ha biadana qayb ay ka qaadani nadaafadana qayb ay ka qaadani laakiin asal ahaan waxay u badan tahay wallahu aclam biada inay taha laga yaaba lanna waddankan hadda dad aanan aad u qabaysaninoo wasaq badan way tuuran yihiin habaa la kala darnaadee ya kuleylkan waa ka imaada h h alcumuum marka timaha in la adkeeyo oo inta marka la qabaysto oo lisnadiifiy kadib xajka aad xihanaysa haddii aad muddo badan qabaysanayn ood soconaysa intimaha wax lagu dhejiyo ama atar ha noqdo amaba samqi iyo waxyaaba ha noqdee noocaas ama faslint ha noqoto in xilligaas oo kale la dhegsado inay dhib lahayn ayuu baabkan baabay xadid laba kun lix boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu bn sacd akhbarna cubaydullahi bn saciid asaraqsi waahiqatun ma'muunun sunniy qaala xaddatana yaya ibnu yaxya ibnu saciid alqaطaan waa iqatan tabt xuja can cubaydilaahi eh, ibni cumar alcumari weeyaan qaala akhbaranii naafic can cabdilaahi bni cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhuma can ukhtihi walaashiis xafsa bint cumar radia allahu tacaala canha wa can abiha qaalat waxay tihi xafsa qultu waxaan u iri linabi nebigu yiri sal slm yaa rasuul rasuulka allow maa sha'nu nnaas dadka maxaa maxaa ku dhacay xalluu ay xalaaloobeen walam taxilla min cumratika adna cumradaad ka xalaaloobin nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalem markuu xajatulidaac tagay oo soo xajinayey saxaabadii waa tii amar uu ku bixiyey wuxuu yidhi qofkii maka taga oo haddii aanan wadin cumro ha guta ha iska xalaaloobo caaisha marka way ti nabig allo dadku way xalaaloobeen cumro ay ku xalaaloobeen adigana weli xraamka ku taaganta say wax u jiraan saasay nabigeena weydiisay calayhi salatu slam qala wuxuu yidhi nabigeena innii aniga labadtu waxaan adkeeyey ra'sii ay shacri timahayga ayaan adkeeyey oo dhejiyey kow waqallatu hadyi hadyigayga aan ku gowrici lahaa maka maalinta tobanaad tobanaadna calaamadii xoolahan in hady ay hadyi ay yihiin ayaan u sameeyey taqliid ayaan ku sameeyey taqliidka waxaa ka mid a ah laba shayb waa la sameeyaa qoorta in kaba loo geliyo waa laga dhigaa sidoo kale kuraska kuraska meelaha agagaarkiisa in laga dura kadibna dhiig yar uu saas ugu soo da'a oo kadibna calaam ahaan saas loo mariyo na waa dhacdaa marka calaamaddii in xoolahan hadyi ay yihiin oo beytka alla in lagu gowraca loo wada maalin tobanaadkana la wada maalin tobanaadka iyaamat sheekh in la gowraco loo wada calaamad lagu gartay ahayd taana waan sameeyey falaa uxillu ma xalaal noqdo xataa uxilla ilaa xalaal ka noqdo min alxaji xajka oo dhan ilaan ka guta ma xalaal noqda nabiga sal l slam xadid laba kun marka maxalushaahidka waxaa weeyaan inii labadtu ra'sii timahayga ayaan adkeeyey xadii laba kun lix boqol iyo saddex sideetanaad wa xadii saxiixa qaala alimam nasai nt akhbarna axmed ibn camr ibn sarx wa iqa walxaari ibn miskiin qira'atan calay waanasba iqatun tabt wallafdu lahu can ibn wahab cabdillahi ibn wahab almisri qaala akhbarna yunus ibn yaziid alayli waiqa can ibn shaab zuhri can saalim can abiihi qala wuxuu yih raytu rasul lah sal slm yuhillu isaga oo xajka xihana mulabbidan xaal uu yahay mid timihiis adkeeyey oo timihii markii u qabaystay u dhaqay u nadiifiyey catareeyey kadibna samqi iyo waxyaabo muxuu ah ama fasli nooceed ah oo timaha adkayna marsaday ayaan arkay saasuu nabiga oo dhejina dhejina oo meesha ku dhejina muxuu madaxa ku dhejini ayaan arkay sal allah alay slam baabu ibaaxati tiib cinda alixraam baabu ibaaxati tiib inaad catar iscatarayso cinda alixraami xilligaad ixraamka xihanaysa ayuu baabkan u baabaya diibka qofka wuxuu marsadaa laba meelood mid jirkiisa waa midna waa dharka ixraamka ood xihanaysa dharka ixraamka looma ogola inaad mariso dharka ixraamka ah ixraamaan samaynaa kadibna dharkaan sii cadaraysana maya lama ogola laakiin waxaa lagu ogol jirkaada madaxa laga soo bilaaba ilaa cirbaha in alle intaa catar aad marsan karto waxba ishkaal ma laha waxba weliba khaasatan meelaha catarka haynayso muddada badan waxba dhib ma laha laakiin in loola qasta eh, dharkii ixraamka iyada lama ogola weeyaan waay xadيث laba kun لix boqol iyo afar iyo sideetanaad wa xadيث صaيixa qala imam abarna qtay بn سacيid qala xadaثna xamaad ibn zayd bn dirham can camr bn dinar can salim can caiشhaةa radi الlahu ta arda qala xadيث umna caiشha طayibtu rasuula nabiga all ayaan catareeyey an catar u mariyey cinda ixraamihi xilligoo xraamka xiranaayey xiina goortii araada u dolan inuu exraamka xirto wa cinda ixlaalihi markuu xalaaloobayna qabla an yuxila wa cinda ixlaalihi markuu xalaaloobayna catarka waan u mariyey qabla an yuxila intuusan xalaaloobin biyadaya ayaan ugu mari labadeed gacnood yani raamka ay sheegaysa waa kii marka raamka ay sheegaysa waa kii caadigahay laakiin eh, xalaal noqoshada ay sheegaysa waxaa laga yaabaa taxalulka laba qaybood taxalul awal iyo taxalul aani taxalul awalka waxaa wey dhacmaasha kaa xaaraanta ah waxyaabaha kaa xaaraanta afan on lagu ogolay markaad exraamka xirato catarkaa ka mid a ciddiyihina jirtaa ka mid inaad timi jirtaa ka mid ah inaad nin haddii ah, qof rag hadduu yahay inuu dharkan makhiidka oo jirka loo talay inuu xirto ayaa ka mid ah inuu madaxa datay ayaa ka mid ah in xaaskiisa uu la mubaasharoodo ama la fara ciyaaro oo shahwo awgeed amaba uu xataa u galmoodo lama ogola waxaasoo dhan muxaramaadka ayay ka mid tahay sayd inuu wax ugaarsado lama ogola inuu guursado lama ogola inuu wax u guuriyo lama ogola waxyaabahaasoo dhan muxuu ahaa maxduuraadka sagaalka ah oon loo ogolayn inta ayada marka waxaa qofka loo ogolaan karaa mid mar yani ilaa aad acmaasha dhan ka dhamey aan loo ogolayn oo dawaafu ifaada iyo sacyigiisi ilaa u ka dhameeyo aan loo ogolayn iyo acmaasha kaleo dhan oo israacsan eh, midna waxaa weeyaan eh, qaybna waxaa weeyaan waxaa loo ogol yahay hadduu acmaashi laga rabay tobanaadka inuu sameeyo oo ahayd tobanaadka waxaa meeqaa shey la sameeya tan koobaad waxaa weeyaan waa gawrac iyo dhagax tuurki iyo madaxyo la xirto amaba la gaabsado iyo dawaafkii iyo sacyiga bayn asafa walmarwa maaa maxaan ka tagay soo shanta maaha shantaas haddii aad laba ka mid laba ka mid a imaado kaba soo qaad dhagaxyaa tuuratay tamihina waad xiratay dharkaada waa isku sii dayn ma garatay lakin waxaa lagu ogolay bas reerkaaga uma dhawaan karti ilaa ad amaashi dhan ka dhamayso inti shantiiba ad dhamayso marka taxalul awl ayaa la yihahda marka taxalul awalka ayaa la yihahda kaas weeyaan marka ixlaalka ay sheegaysa taxalul awal inuu yaha laga yaab cinda ixlaali markuu xalaaloobay qabla an yaxila intuusan xalaal noqosho kaamil la imaana biyaday labadeed gacmood ayaa marka ayaan ugu mariyey ay leedahay radia allahu tacala canha arda xadid laba kun lix boqol iyo shan iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qala aimam nas abarna qutay bn saciid can malik bn anas an cabdiraxmaan ibn اqasim ibn moxamed ibn abubakr sidiq waa iqa jaliil can abihi abis oo moxamed ibn abubakr sidiq ah alqasim ibn moxamed ibn abubakr sidiq waa iqa can caaishata radi allahu ta qalt waxay tii caaisha ayabtu waxaan u cadareeyey rasuula rasulka al sal slm liixraamihi xarmashadiisa awgeed oo xajka uu xihanaya qabla an yuxram intuusan xarmanin ka hore ayaan catar si fiican ugu mariyey walixillihi markuu xalaaloobay qabla an yatuuf bilbeyt intuusan tawaafil ifaada la imaanin ayaan catar u mariyey marka taxallul awalkii markuu la helay taxallul awalki markuu sameeyey oo gowric uu sameeyey waxaa weeyaan uu timihii gaabsaday oo dhagax uu tuuray oo tawaafkii uu dhiman yahay iyo sacyigii markaas ayadaa waxaa weeyaan ayaan catar u mariyey nabiga sala allahu alayhi waali wasalam waa taxallul awalki xadis laba kun lix boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nas aleyh ramat اllah abarana xusein sooma xusein ibn mansuur ibnu jacfar naysaburi iqa miya aqih iqatun aqih iqatun faqih sooma qaala anba'ana cabdullahi bn umayr iqa qaala xadaثana yaxya bn saciid alansaari iqatun habtun xuja can cabdiraxmaan ibn qaasim iqa can abihi alqaasim ibn maxamed ibn bakr sidiq waa iqa can caiشhaa radi alah ta anha qalat waxay ti cumar caaisha ayabtu rasuula nabiga alla inuu catareeyey liixraami ixraamkiisa qabla an yuxrama intuusan xarmanin ka hore walixillihi markuu xalaal noqday iyo xalaal noqoshadiisii xiina axalla markuu xalaal noqday waa taxalulkii koobaad weeyaan altaxalul alawal ayaa la yihahdaa xadii laba kun lix boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nsl abarna saciid ibnu cabdiraxmaan abu cubaydillaahi almakhzumiy wa iqat faqih qaala xadaana sufyaan ibn cuyayn can zuhri can curwa can caaishata radi ala anha qaalat waxay ti umna caaisha ayibtu nabiga lagu cataray lixurmihi yani xirmashadiisii xiina goortii axrama uu xarmaday xajkii walixillihi markuu xalaaloobay bacdamaa ramaa markuu tuuro kadib jamrat alcaqaba qabla an yatuufa bilbeyt intuusan beytka la awaafin waa caddi xadidka marka xadid laba kun lix boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadii saxix isnaada qaala imam nasa abarna ciisa abu cmayr waa iqة faadil can damra ibn rabيcaة الفiliصطيني الramli saduq yahimu qaliilا alawzaciي cabdiرaحman ibn cmr alawzac waa iqaة jaliil waa imaamka reer eh, sham can zuhri can curwaةa bn zubayr can caiشhaةa radi الlahu ta qalat waxay tmn caiشha ayabtu rasul lah baan u catareeyey liixlaalihi xalal noqoshadiisii wa ayabtu waan u catareeyey liixraamihi xarmashadiisii iiban catar laa yushbihu iibakum hada catarkiina hadda isticmaashaan aan u ekayn tacnii waxay ula jeedaa laysa lahu baqaaun aanan baaqi noqonaynin mid baaqi noqonaan waa maray u marisay xadidka laba kun lix boqol iyo sagaaliy sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alih mtl abarna moxamed ibn masuul jawaaz waa iqatun qaala xadaanaa xadaanaa sufyaan ibn cuyeyne qaala xadaanaa cuثmaan ibn curwata ibn zubayr waa iqa can abihi abiis curwata ibn zubayr waa iqatun faqih qaala qultu waxaan ihi caaishata waxaan u idhi radia allahu ta ardaha um اlmuminiin biayi shayin shaykiiseeba ayabti rasuula nabiga alaad uga cataraysay nooca catarka aad nabiga umaris ku ahaa qaalat waxay tihi biadyab iib catarkan ugu carfoon badan cinda xurmihi markuu xarmanaya xajka iyo waxilihi markuu xalaaloobay labadaba nabigan catar aad mucaraf badan ayaanu mariyey xadii laba kun lix boqol iyo sagaashanaad xadii saxiixa qaala alimamu nasa ali akhbarna axmed ibn yaxya ibn wasiir ibn sulaymaan atujiibi almisri waatiqa qaala anba'ana shucayb shucayb ibn leyth asacdi wa iqatu nabiyun faqih can abihi abis aleyth ibn sacd imam ahli misra can hishaam ibn curwa wa iqa faqih can cuثmaan ibn curwata ibn zubayr wa iqa can curwata ibn zubayr radi allahu raximah raxmatan waasica can caaishata um اlmuminiin radi allahu ta anha qalat waxay tir umuna caaisha kuntu waxaan ahaday uطayibu mid u xataray rasul rasulka sal slm cinda ixraamihi markuu xarmana biaطyaba maa ajidu waxaan helo oo cataroon gacanta ku haya kan ugu carafta badan ayaan u marin jir nabigeena sal slm xadidka laba kun lix boqol iyo ko iyo sagaashanaad waa xadis saxix isnaada qaala alimamu nasi alay akhbarna axmed ibn xarb aلطaa'i wa saduq qaala xadaثana ibnu idriis cabdillahi alkufi weeyaan iqatun faqihun caabid can yaxya bni saciid alansaari wa iqatun habtun xuja can cabdiraxmaan ibn qaasim ibn moxamed ibn abubakr sidiiq wa iqa can abihi abihiis oo ah alqaasim ibn moxamed ibn abubakr sidiiq wa axad اlfuqahaa'i asabca wa iqa can caaishata radi allahu ta arda qalat waxay tir umuna caaisha kuntu waxaan ahaday uayibu mid waxa tareeya rasuula rasulka sl slm biaطyabi maa ajidu waxaan rakan ugu carfoonta badan lixurmihi markuu xarmana xajka iyo walixilli markuu xalaalobo waxiina goorta yuriidu uu doona an yazuura albeyta beytka inuu awaaf markuu rabana sidaasoo kale ayaa nabigana u marin jira ala sl maxaa loo yeelaya inta ayada maadaama dad badan isugu imaanayaan meesha qubayska iyo biyahana ay mar walba aan la helaynin in marka waxaa la rabaa qofka asaga wix jirkiisa ahaa inuu nadiif ahaado oo muxuu ahaa waxa ka soo baxaa jirkiisa ay noqdaan wax arfoon si meeshii uusan dadka u dhibaataynin sidaa weeyaan lidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaano maalinta jumcada ah wuxuu faray in la soo qabaysto quslu اljumcati waajibun calaa kulli muxtalim waajibun calaa kulli muxtalim asbaabta keentana waxay ahayd nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam markuu khudbada akhrina saxaabada nabigeenna calayhi salatu wasalaam xiliyadaasay imaan jireen ayagoo marka xoolo jir ah ayagoo beeraha soo faray ayagoo muxuu ahaa xamaalani oo nin walba marka muxuu aha dhidid iyo waa garan kartaadii qof maantao dhan xamaalanayey oo kadibna toos markii la adimayba ama adaanka u dhawaayba soo dayey marka marka meesha ay boqol qof ama laba boqol qof oo noocaas ay soo fadhiistaan masjidka dhan wuu isbedeli karaa sooma markaasaa nabigeen wuxuu yidhi sal alla l slam sooma haboona ma maalintiina usoo qabaysataan maalintiinan maad usoo qabaysataan markii dambana waaba tii uu yidhi quslu waajibun calaa kulli muxtalim wujuubkaas culamada qaar haba isku yara diideena oo nusuus kale ayaa jirta weeyaan waayo xadiidka laba kun lix boqol iyo kow iyo sagaashan m laba sagaashan sagaashan labada waa xadiid saxiix isnaada قال الإمام نسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وثيقة حافظ قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي وثيقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي قال أنبانا منصور بن معتمر وثيقة ثبت وكان لا يدلس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد بن بكر الصديق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا عائشة waxay tihi طيبت رسول الله نبga u catirayey qabla an yuxrima intuusan xarman inka hore ويوم النحri maalinta gowraca qabla an yطuuf biاlbeyt intuusan beyt ku dawaafin biطiibin iib oo fiihi miskun nooc miskiga la yihahdo uu ku jira weyaan xadidku laba kun lix boqol iyo saddex iyo sagaashanaad wa xadid saxiixa qaala alimam nasi abarna axmed ibn nasr almarwasi miya axmed ibn nasr waa iqatun faqiihun alqurashiwa marzuma alqurashiwa axmed ibn nasr alqurashi waa iqatun faqiihun caabid qaala anbana cabdullah ibn waliid cadaniy waa saduuqun rubama akhطa can sufyaan athawri xa waahbarana moxamed بن عبد الله المبارك المخرم واثقة قال أنبانا إسحاق يعني ابن الأزرق أو يعني الأزرق إسحاق ابن يوسف الأزرق القرشي واثقة قال أنبانا سفيان الثوري عن الحسن ابن عبيد الله النخعي واثقة فاضل عن إبراهيم بن يزيد النخعي واثقة فقيه يرسل كثيرا عن الأسود بن يزيد النخعي واثقة مخضرم فقيه مكثر آهي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيد الأمور عائشة كأني وابا أنو انظر anduru eega ilaa wabiisi aiib catarka biriqbiriqiisa wabiiska waa waxyaa lamacaan wax biriqbiriq ah kaanii waaba anuu anduru eega ilaa wabiisi aiibi catarka biriqbiriqiisa fii ra'si rasuuli lah rsulka ala madaxi sal slm wa huwa rasuulkeeni muxrimun uu xarman yahay wa qaala axmedu axmed ibnu nasr fii xadiidii wuxuu ku yidhi muxuu ahaa ninkii hore axmed ibnu nasr alqurashi wuxuu yidhi xadiidkiisii wabiisi iibi lmiski miskiga catarkiisa biriqbiriqiisa fii mafriqi rasuulilah rasulka sal slm sheexadiisa markuu timaha saas u kala rogay bartamaha ama dhinaca laga sheexo ama bartamaha laga sheexeeyo ay ku taalayaan ayaan eegay weyaan oonu jeedaa waaba anoo hadda u arkay yacni nabigeenna halkaas iyo catarka uu saarnay khaluuq ayaa la dhihi jira weliba nooca saga haddii laba kun lix boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasi cali ramat lla abarna maxamuud ibn khaynaan almarwasi wa iqatun xaafid قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد الصنعاني وثقة حافظ قال أنبانا سفيان الثوري وإمامك أمير أمير المؤمنين في حديث عن منصور المعتن وثقة ثبت قال قال إبراهيم بن يزيد النخعي وثقة فقيه يرسل كثيرا قال حدثني الأسود بن يزيد النخعي وثقة مخضرم فقيه مكثر عن عائشة رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنها قالت waxay tiri من عائشة لقد كان wuxuu ahaaday يuraa mid la arka wabiisu الطيب catarka birqbirqiisa fii mafaariqi rasul rasuulka all sheexadiisa wa huwa muxrimun isagoo muxrama ayaa la arki jiray catarka markii la diida waa gorma marka catar goormaa la diidaya markaad dharkaad xirato ood labayk allaahuma xajan ku dhawaaqda ama labayk allaahuma cumratan atirada markaa laguma ogola laakiin intaadan dharka xiranin ama intaadan xiranin aan kala jeedo muxuu ahaa ood labayk allahuma dhihin wixii ka horreeya inaad catar isku wada daroobta marada ma aha laakiin jirkaaga waxba ishkaal kuma sugna atarka booska la saara ayuu baabkan u baabaya waa mafraqa ah, waa halkaas madax iyo meesha la midkaa haddii laba kun lix boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasi calih mt akhbarna moxamed ibnu qadaamata almisisi waa misisi ma saduq mise waa iqa mise mise waa saduq axmed ibnu qudaama almisisi sheegtaan wuxuu yahy saduqa mise waa iqa saduq sooma waay qaala xadaثna jarir bn cabdilxamid الضbi wa iqa can mansuur bn muctamir can ibrahim yaziid الnaqci can aswad can caiشhaةa radi الlah ta anha qalat waxay tir umn caiشha kaanii waaba ano anduru eega ilaa wabisi aطib catarka biraqbiraqiisa fii ra'si rasuulka sallad madaxiisa wa huwa muxrimun isagoo muxrima xadيث laba kun لix boqol iyo lix iyo sagaشhanaad waa xadيث صaحيixa qaala الimaم النسي علي أخبرna محمد غaylan الmrوزي wa ثiqة xاaفظ qala xadaثna أbu dawuud سulayman بن dawuud الطyaalسي w وثiqة xاaفظ غalطa في أxاadiiث qaala أنbana شhuعبة can mansuur can ibrahim can aswad qalat waay tii can caiشhaةa radi الله ta qalat waxay tir umna caiشha kuntu waxaan ahaday anduru mid eega ilaa wabisi طiibi catarka birqbirqiisa fii usuuli shacri rasuuli lah sal sl rsulka alle timihiisa meesha gunkooda ay ka soo baxayaan waba aan muxuu aha aan eegi jiray wa huwa muxrimun isagoo muxrim ah waa xajka xarman xadiidku laba kun lix boqol iyo todobiyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa akbarna xumayd ibn mascadata albahili waa saduuq qaala xaddatana bishr yacni mufadal waa iqatun tabtun caabide qaala xaddatana shucba waa imaamkii can alxakam ibn cutayba alkindi waa iqatun habtun faqiihun rubama dallas dheh can ibraahim can alaswad can caaishata radia allahu taala qalat waxay umar caaisha kaanii waaba anuu anduru iga ilaa wabisi aiib atarka biraqbiraqiisa fii mafriqi rasi rasul rsulka al madaxiisa sheexadiisi kala bixiisa wa huwa rasuulkeena muxrimun oo muxrim yahay xadiidka caawa waxaan ku soconnaa iibkii iyo catarkii harfoonkii oo xilliga la marsana ayaa u badan saasa u badan weeyaan qaybtan dambe khaasatan xadiid laba kun lix boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid صaxiixa qaala imaamu nasaي aleyh raxmat اllah akhbarna bishr bn khaalid alcaskari wa iqat yuqrib qaala ambana moxamed oh bn jacfar wa qundar wa iqat saxiix kitaab can shucba waa imaamkii can sulaymaan alacmash sulaymaan ibnu mihraan alkaahili alacmash weeyaan wa iqat xaafid caarif biاlqira'a lakinahu yudalis can ibrahim yaziid an aswad can caiشhata radia allahu ta qalat waxay tir umar caiشha laqad ra'aytu waxaan arkay wabiisa aiib catarka biraqbiraqiisa fii ra'si rasul rasulka al sal slm madaxiisa wa huwa nabigan muxrimun uu muxrim yahay xadiidka laba kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas alي mt abarna hanaad ibnu sari abu sari wa iqatu tabt can abi mucaawiyat moxamed bn khazim adariir weeyaan iqatu axfad الnaas lixadiid acmash can acmash can ibraahim can aswad can caiشhata qaalat waxay tir umna caiشha radia allahu ta anha kaanii waaba anoo anduru ega ilaa wabisi iibi catarka biraqbiraqiisa fii mafaariqi rasul rasulka alle muxuu ahaa sheexadiisa wa huwa nabigan yuhilu uu ku dhawaaqi xajka waaba anoo ujooda marka in adiga catar soo marsaday horaan catarkiina uu si fiican kuu saarsaaran yahay inaad xaajka xirato ood weliba kusii saarnaada ood wadata dhowr beri wax dhib oo ku sugan lama arko weyaan xadidka laba kun iyo toddoba boqolaad bifadli min rabbina wa towfiiqin minhu waxaan gaarna cawa laba kun iyo todoba boqol alxamdu lilaahi awalan waakhiran waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay sl akhbarna qasim ibn saciid waahiqatun thabt wahanaad ibn sari abu sari waahiqatun thabt can abi laxs salaam ibn sulaym alxanafi waahiqatun mutqinun saaxib xadiid can abi isxaaq isabiici wa iqatu muktirun caabid lakinahu اkhtalطa fii aakhirihi can aswad ibn yaziid can caiشhata radi اlah ta qal waxay tir umna caiشha kaana nabiy nabiga nux sal slm qaala hanaadun hanaad ibnu sarin wuxuu yidhi kaana rasul lah sal slm idaa araada goortuu doono an yuxrima inuu xajka xirta iddahana wuu subkan jiri biaطyabi maa yajid wuxuu heli karo catarka ugu carfoonta badan ayuu nabiga ku subkan jiray xataa araa ilaan ka arka wabisahu biraqbiraqiisa fii ra'sihi madaxiisa iyo walixyatihi iyo garkiisa taabacahu waxaa ku raacay hanaad waxaa ku raacay calaa hadalka cafwan taabacahu waxaa ku raacay israa'iil ibn yunis ibn abi isxaaq isabiici oo iqa ah calaa hada اlkalaam qaala wuxuu yidhi can cabdiraxmaan ibn aswad oo iq ah can abihi abiis alaswad ibn yaziid anaqaci oo taqaanaan mukhadramka iqada faqiihan ahaa mashhuurka ahaa can caaishata ayuu ka wariyey xadiidka laba kun todoba boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa ala sl abarna cabda ibnu cabdillaah cabdatu ibn cabdillahi alkhusaaciy waa iqa qaala anba'ana yaxya ibna aadam waa iqatun xaafidun faadil can israa'iil ibn yunis ibn abi isxaaq isabici iqatun tukulima fiihi bilaa xuja can abi isxaaq isabici waa iqatun abu isxaaq الsabici wa iqaة muktir caabid lakinahu اkhtalata fii aakhirihi can cabdالرaحman ibn aswad الnakci wa iqa can abihi abis alaswad ibn zayd الnakci can caaishaةa radia اlahu ta anha um اlmuminiin qaalat waxay tir umuna caaisha kuntu waxaan ahaa uayibu mid u catareeya rasul rasulka sal sl biaiba ma ajidu maa kunta ajidu waxaan helaa maa kuntu waxaan ahaa ajidu mid hela min aiibi catar ayaa nabigu ugu catarayn jiray kan ugu carafka badan xataa araa ilaan ka arka wabisa iibi catarka biraqbiraqiisa fii ra'sihi madaxiisa iyo walixyatii garkiisa qabla an yuxrima intuusan xiranin ka hore markuu xirta kadibna waa kasii muuqan jiray riwaayaad kala cadeeyeen xadii laba kun todoba boqol iyo labaad waa xadii saxiix isnaada qaala alimaam nas akhbarna cimraan bn yaziid waa saduuq qaala xadaثana cali bn xujr waa iqaة xaafid qaala xadaثana sufyaan الthawri waa imaamkii can طaa ibnu saa'ib waa iqa can ibrahim bn yaziid الnaqci can aswad can caaishata qaalat waxay tir umuna caaisha wabiisa aiib catarka biraqbiraqiisa fii mafaariq rasul rasulka al sl slm sheexadiisa bacda alaain saddex maalmood kadib markuu xajka xirta ayaan arki jiray iyadoo weli ay ka muuqato xadiid laba kun toddoba boqol iyo saddexaad waa xadiid saxiixu bimaa qablahu qaala alimaam nasi aladin akbarna cali ibn xujr wa iqatun xaafid qaala xada amba'ana shariik ibn cabdillahi alqaadi shariik ibn cabdillaahi alqaadi saduuq soo ma ya saduuqun yukhtiu an abi saaq sabiici an aswad ibn ziid anaqaci can caaishata qaalat waxay tir umna caaisha kuntu waxaana araa mid arka mid aragta ayaan ahaa wabi satiib catarka biraqbiraqiisa fii mafriqi rasulilah rasulka ala sal slm sheexadiisa bacda alaain saddex maalmood markuu xaj ka xirto kadib ayaan ku arki jiray xadid laba kun todoba qol iyo afraad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasix alintu akhbarna xumayd ibn mascada xumayd ibn mascada waa iqa mise waa saduq saduq saduq afan saduq nacam can bishr yani ibn mufadal wa iqaة caabid faadil qaala xadana شhucba can ibraahim bn muxamed bn muntashir waa iqa can abihi abihiis maxamed ibn muntashir isna waa iqa qaala wuxuu yihi maxamed ibn eh, muntashir sa'altu waxaan weydiiyey ibna cumara cabdulahi bin cumar radia allahu taala can iibi catarki in la marsada cinda alixraami marka xajka la xihana amaba cumrada la xihana agteeda weeyaan faqaala wuxuu yidhi lian aliya inaan isku dharooba bilqairaani gaamur iyo laami aan ismariyo ayaa axabbu ilaya agtayga looga kalgacay la badan yahay min daalika inaan catar markaan aan xirana cumrada ama xajka inaan catar ismariyo inaan gaamur jirkayga dhan aan mariyo ayaan ka jeclahay weeyaan ma ogolawa fadakartu waxaan u sheegay daalika warkaas iyo arrinkaas u sheegay cabdulahi bin cumar licaishata ayaan u sheegay radia allahu taala anha faqaalat waxay tihi yarxamu allahu abaa cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan allahu naxariisto cabdullahi bin cumar allahu naxariisto laqad kuntu waxaan ahaaday laqad xaqiiqa kuntu waxaan ahaa uayibu rasuula rasulka mid waxaa tareeyo oo fa yatuufu calaa nisaa'ihi dumarkiisa ayuu marka wada mari jiray uma yusbixu markaasuu waa bariisin jiray yandaxu isagoo burqani ama uu ka soo carfi iiban catar ayuu nabigan waabaraysan jira ala sla sla xadidka laba kun todoba boqol iyo shanaad dabcan dumarka maritaanka umar ah waa qabla an yuxrim intuusan xarbanin ka hora xadidka laba kun todoba boqol iyo laakiin qofka eh, hawsha iyada gala isagoo muxrima hawsha ayadoo dhowaada shaqo dheera u taal hawleer hawleeruu maraya hawsha ura mara mataqaanaa hortan koobaad xajkiisa batalawa ya xaj ma jiro maahd waa buri kow tan labaadna intii camal ahayd oo xajka laga rabay o dhanna waa samaynaya wax allo wii maxruum ah muxuu ahaa muxaramaat alxaj o dhan waa iska ilaalinaya maxduuraadkii wixii waajibaadki waa maraya arkaanta waa maraya yamdi wahuwa faasid uu dhex soconi shaqadin uu qabani ganax xajkina waxba uma jiraan oo xajkii wuu ka buray sanadka dambena waa inuu muxuu ahaa soo xajiye sidoo kale neef geelna waa inuu bixiyo badana miiqaa cashuura dusha miiqaa muxuu ahaa ganaxo la saaray wax adag waa wax badana la saaray laakiin abaalkiisa waa abaalkiisa waa xadii laba kun todoba boqol iyo شhanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam نس أخbarna hنad iبن srي abu srي wa ثiqaة habt can wakiic iبن الجaراح الرu'aasي can miscr iبن kudam wa ثiqة wa سufyaan الthawrي imaamkii wa amir الmؤminin في xadيث can ibrahim iبن محamed iبn mنتشhir wa ثiqة can abihi abihiis maxamed iبn mنتشhir waa ثiqa isna qalu samictu waxaan ka maqlay ibn cumar cabdullahi bn cumar radi allahu taala man yaquul isagoo le lian usbixa inaan waa bariista muliyan aano xaalaana mid isku dharoobay biqaطraanin gaamur ama laami ee axabu ilaya agtayda looga kalgacay labada yimin an usbixa inaan waa bariiso muxriman anigoo muxrima andaxu iiban catarna oo iga soo muxuu ahaa shiiri amaba catar oo iga soo gufaaci weeyaan fadahaltu calى caiشhata ayaan u galay radi الlahu ta anha faahbartuha biqowli hadalkiisa ayaan u sheegay faqaalat waxay tihi طayibtu rasuula nabiga al ayaan u catareeyey faطaafa fii nisaa'i dumarkiisa ayuu maray uma asbaxa wuu waa bariistay muxriman xaal uu yahay mid muxrim ah marka catarka in la marsada wax ishkaal haba yaraatay oo ku sugan lama arka weeyaan laakiin waa inay noqoto intaadan xarmanin ka hore lamana marinaayo maradii ixraamka lama marinayo jirka ayaa la marsanaya timaha iyo madaxaas iyo garbahaas iyo meelaha dee catarka in la mariyo ku haboon oo dhan ayaa la marinaya catarkana midkan oo muxuu ahaa mariska ayaa ku fiican xilliyadaas midkan buufiska waxaa laga yaba inuu dhib qof geysmaa jirka marintiisa la marina xajka waxyaabaha kharaa'ibtoo dhaca markaad xajka tagto yacnii dadka waxay aadaan madiinana way aadaan xajkana marka la tago madiine ama waa lagu hormaraa ama waa la dimaraa waxyaabaha isoo marayo xajka isoo maray waxaa ka mid aho hariibka ah weligaa miyaad aragtay qof qof usujuuda ah ama qabri usujuuda ah ma aragtay weligeed ma aragteen qabri qof usujuuda ah, toos ya sheekh <laughs> indhahayg waxaan saaray indhahayg waxaan saaray indhahayg waxaan saa nacam ha ha ni dadka kuwa la socda usujuud ayaa usujuudaan kuwa la socda usujuudaan xasbana allah nicma alwakiil waxyaabaha la yaab kale akhyaaray markaad xaramaynka tagtaan ood xilliga xajka khaasatan tagtaan waxaad ogaanaysaan ummaddan soomaaliyeed inay kulle culimo yihiin culamo ma aha kulli laakiin marka loo fiiriyo ummadda kale waxay noqonaan dad ahlu diin ah qur-aanka xaggiis sidoo kale bidcada iyo Eh, muxuu aha waxyaabahaas ka fogaanta ay soomaalida ka fog yihiin waxaad arkaysaa markaad qubuurta baqi dalaq tira saasaad mid muxuuha qabriga ay leeyihin faatimo qabrigeeda weeye in sayd cumaan iyo fulaan eh, ma ogta kadibna saasuu iskaga fiirnaa nin baa taagan wadaad ahoo qolyahan la yihahda ya tala mracuf nay an munkar oo waxa ka waardiyna yaa sheekh waxaan caradan waxaa iska ilaaliya intuu aayar markuu wadaadka dhan ku joosto intuu kubbooda ayuu hal mar haf soo siinaa caradii markuu dhab soo siiya ayuu jeebkii shuluq markaasuu isgama mar haw dadkii talaaqaya aradaas marka wuxuu ka rabaa inuu wax ku qasto uu waxaa weeyaan ku barakaysto qisadii marka hore waxay ahayd masjid الnabowi waa taqaana qabriga nabigana sal slam dhanka baqiya xaggeed ayuu xigaa waxaan heegi saaray marka dad intay ka imaadaan dhanka eh, quba xaggeed ka soo joostaan ama dhanka maka xaggeed ka soo joostaan kadibna qabriga usujuudaan aan arkay xilli hore ay ahayd dhowr jeerna waan arkay labada kun iyo saddex iyo tobankii mar aan annaga iyo waalidkii isla soconnay caleyh raxmat ullah ayaa waxaa weeyaan ayaan meeshaan marayni qisadii baan ka sheekeynaya marka qisadii laftirkeedaan ka sheekeynaya oo dad halkaan usujuuda ayaa jiro oo noocaas wa jira maan balokaadii ay leeyihiin raggi la socday khiyaartii saan u soconnay qolyo china ka imaaday oo tiim dhan ah oo kulligood inta meesha u joostay muxuu ahaa wada sujuudsan ayaan ka dulaana war fiiri waa kuwan laa xawla walaa quwata ila billah marka sujuud caadiga ah, sujuuddii caadiga ahayd sabcata acdum toddobadii xibnood alwaj iyo sankiisii iyo jilbihii iyo calaalihii iyo farihii dambe lugaha kulli sujuuddi kaamilkayd saajid mubaasharatan wayaab qabriga nabigana sal slam dhanka qibladay ka soo jeedaan dhanka camalay ka soo jeedaan ila mota marka hadda la jooga marka la jooga maka la jooga madiine afwan qiblada intay kaa xigtaa qiblada waxay xigtaa dhan koonfureed maka xagga naga jirta mogta fawalli wajhaka shadr masjid xaram dhankaas iyada ah ayaa marka ay u sujuudayaan ayaa loo suj ayaa loo dukadaa xaggu ka soo jeesta marka qabriga nabigana sal slam o dhanka bidxda masjid ka xigo dhankaas u sujuudaya meeshuu ku beegan yahi marka isku beegayaan ay u sujuudayaan waxyaaba dhacay ka mid tao la yaab kala waxyaabaha hariibka oo xajka ka dhaca waxaa ka mid ah oo rag qaar ay iga sheekeeyeen nin baa soomaali weliba ah wuxuu ka sheekaynayey labaatan iyo toddoba sana miyuri labaatan iyo toddoba sanaan xajinaayey weligeyna sheekhaygaasaa ii sheega u yidhi labaatan todoba inhd aad u qiyaasaya sheekh uu jooga hadda sheekha loo sheegay halkaan uu jooga maca daalika ninka asaga ayuuna la socda ninkaasu garsiinayaa ninkaas u garsiinaya sheekha halkan jooga hadda waa nin waayeel wuxuu le sheekhygu wuxuu dhahay labaatan iyo toddoba sano ayaan xajinayay hal weligeyna hal maalin dadkii carafo iskugu imaanaya lama lama aan joogin oo hal maalin kadib mari jiri hal maalin weligey labaatan iyo toddobada sano maalinta dadka ay kacbada xaggeed soo jiraan oy samaynayaan eh, dhagaxtuurkii iyo gowricitaankii iyo timixiirashadii iyo dawaafkii kacbada dawaafa dawaafulxaj ama dawaafulasiya muxuu ahaa waaf aziyaara ama awaafu ifaada waxaad tidhahdaba la samayna maalintaas wuxuu taagan yahay carafo keligiis keligiis muslim mataqaana keligii muslim keli ya ninka saaxibkeen ad sheegaysaa kaas ma aha waan sheega anig waa sheegay midkaas xajka labaatan sn sheegaya kan ma aha magacan ba iska iska waafaqsan yi ha kuwan kuwa ha ha ha taban waaba laisfaray mogta qubuurta waa laisfarayo nabigeena sal l slm wuxuu dhahay kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuha اlآn horaan waxaan idiin diiday inaad qubuurta ziyaarataan ee hadda ziyaarta maxaa loo ziyaarinaya fa inaha tudakiru aakhir aakhira ku xasuusinaysaa waana loo ducaynaya berigi hore mog tahay waxyaabahan dhagaxa la caabudo iyo waxaas caadi u ahayd marka waxaa laga baqaya maadaama islaamnima ay ku cusbaayeen inay wix iskaga darsamaan oy qubuurta iyo wix iskaga darsamaan ziyaarada qubuurta ajar badana laga heli oo nabcadi fadligaa laga heli qalbiga ku qaboobi qubuurtina faa'iiday u tahay oo waxaa weeyaan ducada loo ducayna wax badan bay u taraysaa marka xajka qaraa'ibtiisa la yaab midda kale dadka waa waa yacani abadan waa geb aqoon darrida taalo wax alla wax adi aad samayso haddii aad wax hariib oo xataa iska ciyaar aad samayso waa lagaa daba samayn haddii aad markaad meel maraysa oo khiyaalo intaad bixisaad saas saas tira ya okiyaaladaas haddii aad intaad kor u qaad ad qof kale ad u yeel hataa ood u ishaarayso saad tirahda labaatan iyo soddon iyo konton qofa saaska haddaba jahliga meeshaas yeel markaad aragtaan ya sheekh haa kuwa shiicada waa kuwaas kuwa dhagax la soo baxan haraa'ibta markaasaad dareemaysa alcaalam alislaami waa dadkii nuxurka laga ka soo dhex baxay caalam alislaami beladan hadda haysato iyo imtixaankan ku dhegan iyo cadowgan ka adkaaday iyo dibdhaca ah, adduuniyo mid diineed ba ku dhacay asbaabteed waxaad garanaysaan inay mudan yihiin dadka xajka imaanaya waa dadka ilaahay doonaya subxana wa tacaala jahliga meeshuu gaaray bal alkoyaalaad bixisa saasaad tira aad dhahday nin walboo dhihi haddii amar alintaa lagujug lagu yarsiiyo aad albaabkaas aad gacanta ku yara riixato ood ood yara cuskata nin walba kaa daba mara albaabkii muxuu ahaa saad dhihi saasuu dhihi kulligood kanada halkoo ma sameey wax alla wixii socdoo dhan oo ay sooda dabagalaan idahan waxaana maqli jiray haddii loo xiro xereg oo saa loo qabto kan hor uu ka boodo kan labaad uu ka boodo ood xerega meesha ka qaado kulli waa ka wada boodayaan saas dem dem dem dem dem xerega meesha ma yaalla og war dadka miday noqdeen xaqiiqatan wax aad u xanuun badan waa soomaalida laakiin waxaad ogaataan waa dad waa yar qalbi adag yihiin oo ma oohin badna marka xaramka la taga laakiin waxyaabahaas caqligooda xataa diida awgeli iyo dee diinna waa leeyihiin laakiin caalam islaami eber eber weliba khaasatan africa iyo asia asia oo muslimiinta ay ugu badan yihiin iyo africadan hadda oo xataa waqooyiga africa oo yacni dadka ka imaadaan aad baad ugu xanuunsan aad aad iyo aad waxyaabaha ay samaynayaan kuwan shiicada ayaga haba ka hadlayn waa imtixaan marka xajku wuxuu u baahan yahay fiqi badan iyo runtii in aad loo barta intaas ayaan kusoo kobayna hada wallahu aclam wa sal lla sl abdi rasul mustafa soomaali Ah, saas wa soomaalida waa iska saas wa ama shik